xarfu cilo xaraf waxaa dhexda laga gelshay صaxiixa fa'da iyo laamta laba xarfu cilaa cayntiia xaraf صaxiixa ah waa la kala geyey labadii xarfu cilo xaraf صaxiixa dhexda uga jira wa maqruunun iyo ku la xariiriyey kana labadii xarfu cilo isku xiga labadii xarfu cilo ayaa isku xiga oo aan loo dhaxayn sidaasaa loo yidhi lafiif maqruun falmafruuqu fallafiifu lafiifka almafruuqu ee la kala geeyey huwa lafiif mafruuqa maa ficil weeye faau fadiisa iyo walaamuhu laamtiisu min xuruufi اcila xuruufulcila ay ka ahaadeen laamta iyo fa'da a laba xarf cilo ah cayntii waa xaraf صaxiixa lafiif waxaa loo leeyahay laba xarf cilaa ku jirta mafruuq waxaa loo leeyahay waa la kala geeyey labada xarf cilo iskuma xigaan xaraf صaxiixaha dhexda uga jira wadaalika tusaalihii naxwu waqaa waa ilaaliyey wey waqaa waa ilaaliyey fadii waa ujeeddaa waa xarf cilo waa wow laamtiina waa xarf cilo waaye asluhu waqaya liannahu min alwiqaayati ilaalin a ah laga keena masderkaa lagu gartaa liannahu min alwiqaayati asluhu waqaya wa wafaa weeye asluhu wafaya ah, asluhu wafaya markaa fadii waa wow laamtiina waa ya alifkaan ha fiirin alifku asal ma ah ee ama asalu ka soo gadoomay ama waa zaa'id marka halkaan asalu ka soo gadoomo ya uu ka yimi labada misaalba marka waxaa la leeyahay lafiif laba xarf cilaa ku jirta fa'dii iyo laamtiiyo laba xarf cilaa mafruuqna waa la leeyahay maxaa yeele waa la kala geeyey waqaa labadii xarf cilo waxaa u dhaxayda qoof wafaana labadii xarf cilo waxaa u dhaxayda fa cayntiiya xaraf saxiixa wuxuu ku yidhi wahuwa lafiifka mafruuqa bictibaari awalihi awalkiisa marka la fiidhiyo kalmihaali miaalkiiu kuula mid yahy mihaalkiiu kuula mid yahay oo haddii uu ku yimaado yafcilu oo kale waa la xadfaa fada fada waa la xadfa wa lafiif mafruuq bictibaari awalihi ilaa xarf cila ku jirta soo maaha fadiina waa xarf cilo laamteena waa xarf cilo bal fda fiiri fda wuxuu kula socdaa miaalkiyu kula mid ah, misaalkiyu kula midya mudaariciisa yfcilu markuu imaado waa ka xadfe ah, yfcilyu ku imaana mudaaricii mogta qiyaaskiisu waa ka xadfe fda amarkana waa ad ka xadfe masderku asagu ficlun mar hadduusan ku imahayn laga xadfi ma ah, laakiin waxaad ka xadfe mudaarica iyo amarka wahuwa lafiif mafruuqa bctibaari awalihi awalkiisa marka la fiiriyo kalmithaali u lamid yahy wa bictibaari aakiri aakirkiisa haddii la fiiriyana ka naaqisi u lamid yahy naaqiskii aad soo qaadatay uu kula mid yahay ilaa waaba naaqis waa naaqisoo laamtii waa xarfulcillo dhammaan wax alla waxaad naaqis ku soo martay ayaad marsiine haddii loo tiiriyo damiiru rafca mutaxariga asalkeedu celina waxaa leedahay waa waqaytu wafaa wafaytu asalkiiyaad iskaga celinen asalkii aad u celinen haddii lala xiriiriyo alifulisnayn asalkiiyaad u celinen asalkii aad u celinen maxaad leedahay waqaa waqaya wafaa wafaya asalkiiyaad u celineen haddii waawul jamaaco lala xidhiiriyana waa xadfe dana waxaan rabaa markaad laamta xadafto xarafka ka horeeyo cayntaana fadxadiyaed u baaqi yeele duu facalaba kuuya oo maxaa leedahay waqow way ilaaliyeen wafow way oofiyeen aad leedahay adiga naaqiskii waddadiisii aakirka marsii naaqis yuu kaa lumin waddadii naaqiska marsii haddii mudaaric la yimaado alifulusmayn marka lala xidhiiriyo waa ku baaqi noqona laamta ah. waa yaqi yaqiyaani wafaa yafi yafiyaani alfulsnayn markay joogto waa kuu baaqi noqone marka alfulsnayn lala xidhiiriyo mudaarica haddii lala xidhiiriyo waawaljamaaco ama lala xidhiiriyo yaalmuanas mukhaadabana waa la xadfaa waxa laamta ka horeeyana damaa la saara ah yfi wey mta ah, waa yaqi wey alif kama horeyn marka dama sa ah, yafu yaqu waa inaad dama saartaa wadadii naaqiska wada marsi wuxuu ku yidhi wahuwa lafiif mafruuqa bictibaari awalihi kalmihaali wey wa bictibaari aakhirihi ka naaqisi weeye fataqulu waxaa leedaha fi lmudaarici yafi asluhu yo في فxudifat الwaaw liwuquuciha bayna yaaءi maftuuxaةi wa kasraةi laasima wa yfي aslhu yo في wa fi اlmri amarkii waxaa leedahay fiiri eh. yaqi aslhu yoqi yfي aslhu yo في wa fi اlamri amarka markii la gaaro marka fiiri fa'dii waa aad xadfeed ilaa mudaaracay la mid tahay halkaas wuxuu kala mid yahay mihaalkii laamtiina waa xadfe ila waa naaqise ah, maxaa lagu biray jiray ficlu amarka oo muctalulaamka xadfu xarf cila soo maahan marka haddii fa'dii la xadfo oo raacid mudaarica la raacaa laamtiina la xadfo libinaahi calaa xadfi xarfi cilla maxaa noo soo hara cayntii oo keligeedaa soo hare haddii hadalka la wasliyo ayada keligeed ku dhawaaqe qi yaa zayd fi yaa camru keligiis halkaas xarafaad ku dhawaaqe qi ilaali yaa zaydu hadalku hadduu wasli yahay halka xarafaad ku dhawaaqe waxna ku dari mayd hadduu waqfi yahayna haa usagtaad ku dare qi ilaa sukuuna la rabaa mogta sukuunna hal xaraf oo sukuunsan laguma dhawaaqi karo marka asaga inta xarakadiisa saartid hew sagta ka dabamare qi ilaali fi fi oofi ballanka wuu ku yidhi wa fi lmri amarkii waxaad leedahay wa taquulu waxaa leedahay fi lmri qi wa fih waa goorma markaa saas la leeyahay waa cinda alwaqfi markaad waqfido wey ee maahan wasliga haddii la wasliyo qi a la leeyahy fi a la leeyahy bixadfi faa'ihi ayaad ku leedahay maxaa loo xadfaa fa'da tabacan liajli tabacin raaci daraaddeed lixadfiya xadafkeediyaa lagu raacaa filmudaaric mudaarica lagu xadfi jiray mudaaric marka la joogo soo fa'da lama xadfi jirin amarkiina waa la raacaa maca xadfi laamihi laamtiisa xadafkiisu ayadoo la jirto oo laamtana xaa loo xadfaa libinaa'ihi lagu binayntiisoo cala alxadfi lagu bineeyo ilaa waa ficil muctaruaakirhe amarkiisa wax kale laguma bineeyo xadfu xarf cila lagu bineeya marka saadiina waa laga xadfay laamtiina waa laga xadfay taquul waxaa leedahay qih yaa zaydu qih marka haada ay imaana waa cinda alwaqfi ah, ama cinda alwasli qi ya zaydu waa iska leeda ah. waxaa leedahay qiya ilaaliya ya zaydani qiya hadda markaan waa joogtaa fiiri qiya marka la yidhaahdo fa'di keliyaha naga xadfan waa noo joogtaa cayntii laamtiina waa noo joogtaa wasnigu wuxuu noqonaa ilaa ilaa uu noqonaa ilaa ya zaydani haye waaluljamaaca haddii lala xidhiiriyo laamtii waa la xadfa fa'diina waa tii horay loo xadfay caynta keliyaa baaqi noqonee quu ilaaliya ya zayduuna wasnigu waa maxee cu ah. gabadhi keligeeda waxay leedahay qii ilaaliyaa hindu maxay tahay wasnigu cii ha caynta keliya ka joogto qiina ilaaliya yaa niswatu haya kana cayntii iyo waxaa kuu joogta laamtii cilna wey khalaas sidaas wele mudaarica oo ahaa yaqi iyo yafi wasnigiis wuxuu ahaa yacilu iyo Ah, yacilu wey labadaba waa isku mide ilaa cayntii iyo laamtii waa noo joogeen markaas ah, waa la gartay halkaas wuxuun uga soo gudbay lafiif mafruuq walafiifu waxaad tidhaahdaa walmaqruunu walafiifu lafiifka almaqruunu oo la xidhiiriyey lafiifka maqruunkaa huwa lafiif maqruun ah maa ficil weeye caynuhu cayntiisa iyo walaamuhu xarfa cilatin laba xarف cilo ay yihiin cayntii iyo laamtii ayaa labadiiba laba xarف cilo noqdeen naxwo dawaa wuu duubay nawaa wuu niyeystay wa xukmu xukunkiisuna ka naaqisu lamid yahay fii jamiici tasarufaati dhammaan tasarufaadkiisii naaqiskii la aad dhammaan intii naaqis aad soo marsiiday adaa lagaa rabaa inaad soo marsiido ogow su-aalaha waa ku jira dhammaan intii aad soo marsiiday soo ma jeedid dhammaan hadhow uga soo qiyaaso ka soo shaqee kulli amiladii inaad wada keentaa la rabo markii damiir rafca mutaxariga lala xidhiiriyo alifudhisnayn markii lala xidhiiriyo mudaaric marka uu yahay alifudhisnayn lala xidhiiriyo waawiljamaca iyo muanas mukhada marka lala xidhiiriyo amarkii kul waa in la keena isnaad اficli ficilka in loo tiriye lidamiir kan ajruumiga a ah lagu bartaaba iska daa meel kale wax weyn maaha iiriya wuukuri yatasarafu wuu tasarufa almaadi maadiga biictibaari itisaali damiiri rafci damiiru rafcaha la xidhiidsashadiisa marka la fiiriyo bihi bilmaadi uu la xidhiidsado ilaa alaaata cashara wejan saddex iyo toban weje ayuu u tasarufa waa awsaantiisa afariy tobanaa laga dhigi jiraye wuxuu samaynaa wuxuu ku leeyahay labo mutakalimka iska leh شhanna mukhaadabka شhan mukhaadab marka uu leeyahy marka labadii musanuu hal misaal siina ilaa waxba kuma kala duuna ah. lixna kaybka saddexiyo toban meeshii tasriifucisiga afariyo toban ay ahaayeen hal ka midoo ka maqan waa maxe mukhaadabkiisu in lix ka dhigay oo labadii musanu hal misaal ka soo qaada ilaa waa isku lafdiye laakiin labada kaa'ibka isku lafdi maaha lafdigood waa kala duwanyin waa kala duwanyin markaa saddex iyo tobanuu ku yidhi ah, waxaad iska fahmi karta yatasarafu tasarufa almaadi bictibaari itisaali damiiri rafcin damiiru rafcaha la xidhiidhsashadiisa marka la fiiriyo bihi maadi uu la xidhiidhsado ilaa alaaثata cashara wejan saddex iyo toban wej ayuu u qaybsamaa inaani ayuu u tasarufa dhe inaani labo lilmutakalim u sugnaada naxwo nasartu anaa u gargaaray nasarna anaga u gargaarnay wa khamsatu shana lilmukhaadib u sugnaadeen naxw nasarta miyahu adaa u gargaaray nasarti gabadhii adaa u gargaaray labadii mufrad waa labadii mufrad isku xujiyey nasartumaa labadiinana u gargaarteen marka mudakad iyo mucanaf musanihi isku midug halkaas lafdiya wada leeyi waxay ku kala duwan yihiin lama arko labadii dumarkaad waxa laleehay nasartumaa labadiinana u gargaarteen labadii raggahana maxaa laleeyahay nasartumaa waxba kuma kala duuna halkaas misaalu wada siiyey raggii badnaa nasartum raggiina badana u gargaarteen ayaa la leeyahy dumarkii badnaana nasartunna dumarkiina badan ayaa u gargaarteen wa sittatun lixna lilqayb u sugnaata ayaga ma isku darmayan maxaa yaele musanahoodu waa kala lafdi duwen waa kala lafdi duwanye naxwu nasara ninkii keligiisa u gargaaray wanasara waxaa tidha nasara labadii nina u gargaareen nasaruu raggii badnaa ayaa u gargaaray nasarat gabadhii keligeeda u gargaartay nasaraat hiye gabadhiyaa u gargaartay nasara ta ir taa ku jirta musanaha haa'ibkaah muanaska ah, taa ku jirta ah, sidaasay ugu kala duwan yihiin haa'ibka nasarna dumarkii badnaayo maqnaay u gargaar wakadaa sidoo kale u ahaaday almudaaricu intia ka imaanee saddexiyo tobankii misaal naxwu labadii mutakalimkoo ku hormariyey ansuru anaa u gargaarana ansur anaga u gargaarayna wuxuu kuugu xijiyey shantii mukhaatabka aheed tansuru adaa u gargaara yaa zaydu zaydow adaa u gargaara tansuraani labadiinaana u gargaaraydaan ya zaydani o ya hindani inay manaha lafdigan labadaba loo isticmaalo kutusa ah, labadaba waa loo isticmaala tansuruuna raggiinaan badana u gargaaraydaan waa jamci mudakarka ah tan tansuriina gabar yahay adaa u gargaara waa hal gabar oo mukhaadaba ah tansurna dumarkiinaan badana u gargaaraysaan halkaas waxaa kuugu dhammaaday mukhaadab aayibkii waa lix ayaga yansuru halkii ninaa u gargaaraho maqnaa yansuraani labadii ninoo maqnaayena u gargaarayaan yansuruna raggii badnaayo maqnaayo u gargaarayaan hindun gabadhii hindaahe tansuru iyada u gargaare waa mufrada muanasaho haa'ibe ah alhindaani labadii hindo tansuraani iyaga u gargaarayaan waa muhana mu'anasa haa'ibatayn waa niswatu dumarkii wmil waxaa lamida almabniyu kii loo dhisay lilmajhuuli isna ah, sidoo kaleto wey ah, keliya un xarakada la bedela intuu ku imaana saddexiyo tobankuu ku imaana wayatasarafu waa tasarufa alamru amarka ilaa khamsatin lix meeshii laga dhigayey labadii musane ayaa isku lafdi qaadana oon waxba ku kala duunay ah, labadii musanu isku hal lafdi siina ilaa khamsatin unsur niyo u gargaar waa hal nin unsuraa labadiinaan u gargaara laba mudakra waa unsura laba mucanafana unsura unsuru raggiinan badan u gargaara unsurii gabar yahay u gargaar hal mufradaaho gabar keligeeda mufrada muanaa mukhaaab wey unsurna dumar yahu badan u gargaar wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed